iyo sharafcii heeda hohoyanay hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiye subaho bulshadu ka dhex kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal waxaad barnaamijka kulanka kenn wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh ku aaseysantahay siddeedda bisha novembar sannadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah mareykanka oo mar ku celiyeen israel ay ku taageerayaan in lasoo afjaro xamaas xili maamulka yuhuuddu ay weli wadaan duqeymo ay ku baabi'iyeen dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee khaza ku nool xilli khaza ay xaaladii waadkeed ku jirto muddooyinkii lasoo dhaafay waad degeysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa ruushka deegaanadii ay ka qabsadeen ukrein qeybo kamidana waxaa qarax lagula egtay mas-uul u qaabilsan ruushka deegaanada oo ku geeriyooday waxaan kaloo soo qaadan doonaa weli qeybo ka mid ah dalalka caalamkana waxaa ka socda dibadbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa dadka rayidka ee falastiiniyiinta lagu hayo waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa dalalka g n oo kulan yeeshay mar kalena waxay cambaareeyeen xamaas iyadoo marka horeba aan laga sugeyn ay wax badan ka soo baxaan qodobadaasi kuu nagu soo kordho xubnihii joogtadaha warbixino gudaha iyo dibadda ayaad degeysan doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyre bixin lahaa hagarkuu maquurin halista igoysiyo halka igaga taali naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa agar kuma quureynin halistaad igoobsiyo halkaad igaga taali hawadhalisa caashaqaaygu جلس caashaqaygu raac cidbakiinta geeriiday ku hortima raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaluun lahaynini diideen haddaan huba dhankaagee haddaad hagarbaxayse dhankayga waan ka hanan lahaa haween u roon ku noqon lahaa diideen haddaan huba dhankaage haddaan hagarbaxayse habeen keliya shaaquuyey mahirgalo ayee kuma fuulaaye hortaa baro habeen keliya hirgalo ayee kuma fuulaaye hortaa baro ragga iyo haweenkuba ragga iyo haween waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke ragga iyo haweenkuba ragga haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke meel allooh oon horseed waay looma haadsho way hawirantaa odeeyay haki caashaqa aayu habaabine meel allooh oon horseed waay looma haadsho way hawirantaa odeeyay haki caashaqa aayu habaabine Thank you. قضينا حيلة كن قلها hawlkugu ma dhaafin adigu haraad qaba habeen ka masiixdii hamakinta caashaaqay halacsiga ubakinta hibasha shaaqaaye halacsiga ugbakeentaa ibashaadaaye duburday helay obeyoy sohor caashaqa hadhubay layma heesa layla mahali duburday helay obeyoy sohor caashaqa hawdkeeda laa lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraadoo biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante hawdgedala lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada harado biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante qoraad jaruga tuurteen hamoodugu hoden hadiimiya lugayaad badan kaga hadhaan orajaruga tuurte hablodugu hoden adiimiya heystii ragga iyo haweenka ayaad maqlaysaan waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta xasan aan samator iyo maxamuud qalanjo eerada heystan waxaa iskale law raxmed abaan axmed cali kaariye waa heystii la qabtay kun sagaal boqol shan iyo toddobaatanki daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaataniyotoddobasano haddadhow ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya so ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday war baninka sheekanayda uu loo diray eega war nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya sharaf ciheeda hohoyaday artimahadabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownay maarayaha tiyaatarka qaranka abwaan ismaan cabdilaahi guure ayaa waxa uu markaas samafal u sameeyey e, sidoo kalena kafaalo qaaday in markaa bil weliba wixii waala kasoo qaada uu siin doono mid ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed oo ku nool magaalada kismaayo ee jubbaland waxaana markaa ay la dhibtooneyd iyadoo markaa da inay ka shaqeynaysa shaqo adag oo markaa dhagxaan iyo waxyaabo culus la qaadayo taa oo markaa uu ka damqaday maarayaha tiyaatarka qaranka abwaan cismaan cabdilaahi guure wariyeyna cabdimajiid cabaas aadan ayaa warbixintan ka diyaariyey inoogana soo diray magaalada kismaayo iyo suldaano ibraahim cali oo dhowaan muuqaalkeeda la soo bandhigay iyada oo dhagax ku jibinaysa waqooyiga magaalada kismaayo abwaan cismaan cabdulaahi guure ayaa waxa uu markaasi ka damqaday muuqaalka hooyadan da'dahi ee lagu soo bandhigay baraha bulshada isaga oo ballan qaaday in bil waliba idaacadda kulmiye ay bixin doonto lacag dhan boqol dollar inta nolosheeda ka dhiman kaalmo lacageed ayaa abwaan guure waxa uu markaasi u wakiishaday wakiilka kulmiye ee gobollada jubbooyinka iyo gedan isagoona markaa ku wareejiyey lacagtan dhan boqolka dollar cabdulaahi amahad oo ah samafalihii soo bandhigay dhibaatada hooyadan ayaa abwaan cismaan cabdulaahi guure iyo guud ahaanba maamulka idaacadda kulmiya waxa ugu mahad celiyay deeqdan lacageed iyo bixinta bil walba kharashaadka hooyadan lagu daboolayo baahideeda maama suldaan ibraahin cali oo ah maamadii aan ka soo gudbiyey muuqaalkii ee dadka shacabka soomaaliyeed ay la argagaxeen khaasatan waxaa maanta ka soo jawaabay walaalkeen abuwaanguure oo aad baad ugu mahadsan tahay walaale ee boqolka dolaroo maantan aad soo gaarsiisay wiilasha ayna noo keeneen sida ammaanada leh balanqaadka aad u samaysay oo codkayga xataa aad tixgelisay oo ahaa haddee boqol dolar hesho way nafsan lahayd oo maanta aad ka dhabaysane waan kaaga mahadinayna ilahi subxaana watacaala ha kuugu xafido dad iyo duunya haysan allah kuugu barakeeyo intaas kadib fursaddan waxaan ugu faa'iidaysanayaa muuqaalka asoo bandhigi wuxuu ahaa muuqaalkii nolol maameedki shaqada u ahaa waxaa ka daran nolosha ay ku nooshahay guriga saa arkaysaanba maamadaasi markay guriga ay galaysa ceel bay galaysaa sa aragtaan bay dhihin aad ku aragtaan walaalayaal waxaa idinka codsanayna marka insha allahu tacala maadaama maamo waayel ay tahay tahay ilmaha ay haystaan agoon ay yihiin cid maanta u kaalmaynaysa aysan jirin loorka meesha ay saartay ee ku degaysa habeenkii foorno uu yahay daaqad uusan lahayn ka soo qaad hooyada oo maanta saa u rafaadsan oo foorno ku jirto waxaad u qaban lahayd u qaba insha allahu tacaala muslimiintu waa walaalo waxaan idinka codsanaynaa cid kasta oo muuqalkan uu soo gaaro maama suldaano gurigaas ay ku jirto inaan ka bedelno habeenka bacaadka oo rogayo bacaadba habeenka xirayo ilaa ay badil ay qaadato ee bacaadka iska qaado ma soo bixi karto waa qatarba bacaadka hadduu ku rogmado ilmaha agoonta ayaa halkaas inuu ku baabaanaa qatar marka waxaa idinka codsanaya noloshaas ay ku jirto oo xagga hoyga ah maadaama noloshii xaggii cunadii iyo xaggii nolosha kale abwaanguura uu qaatay shacabka soomaaliyeed harsan waxaan ka codsanayaa in aad gurigaas ka soo hagaajisaan allah idin barakeey hooyo suldaana ibraahim cali oo iyaduna dhankeeda ku faraxday deeqdan lacageed isla markaana ay ballanqaad cadde in maanta wixii ka dambeeya ay gurigeeda ku sugnaan doonto anigoo magacii suldaana ibraahim cali e oo macalin cabdulaahi iyo wiilishiid soo dirtay ay ku joogaan lacagtii oo boqolka doolar ee gacantaan ku haystaa abwaan guuro lacagtiis ii soo dir axsanta jisaakalla adduunya aakhar allah u kaamila intay wiilishi wiilihoo iri joogto ii imaateen adduunya aakhar allah u kaamila intay saan haysa waxaan ajar iyo xasanaad allah ka siiye axsanta ah, jisaakalla allah kuugu dhowr allah kuugu dhuree jinaad dirfirdowsa allah kuugu bishaaree qabriga allah kuu qaboojiye waa ku qancay oona waa ku farxay nolosha maanta alxamdulilaahi macal cabdulaahi iyo iljiwan ibiisi ad ii soo dirtay adduunya aakhar allah kaa farxiisay sidii cashayna allah kuu yeela axsanta jasaakallah barakallaaha fiikum waxaan jecelnahay hoyo suldaano sidee u aragtaa ma isleedahay noloshaada guud ahaan waa ay kaafinaysaa qoondada lacageed ee idaacadda kulmiye kaaga imaan doonto bil walba axsanta jasaakallah oo ma awoodi anigoo cumrigan ku jiro shaqada aan ka shaqaynayn waa shaqo adag nafta ay waridaysa mawey shaqo oo qof dumar ahoona da-dan jooga asxaab meel kara ma aha alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay aboodira waxayskeenin waa ku qanacsanahay haddaa alxamdulilaahi shaqadan dhibka oo salaadii kow aan baxay laba aan soo gelaa alxamdulilah rabbialcaalamiina ilaahay ma hadda u sugnaatay nolosheedu wax laga bedelo qof ahaan ahay inaan nasta oon waqtigey dukado oon gurigey ku nasta waa jecallah oon dhagax ma aboodi nafaa igu ridaysay maogy haddiiba noloshahii wax iska badashay ina gurigey aan ku haarsado waqtigii aan dukado oo alxamdulilah alshukla ah, qawogey aan hergela waa jecel lahay intii saas u yeeshana jannadan allah u ballanqaada jaa ina u bixo ninkii iga ballanqaada jinaatulfirdowsa allah u ballanqaada abwaanguura jinaatulfirdowsa allah kuu ballanqaada adduunyadan wax laga tegaayo waay ilaahay su-aasha qabriga iyo sakaraadka iyo sakraaranka allah kuu saqare intay ii soo saama qaatay oo ii imaatayna macal cabdulaahi iyo wiilisha ir taagana jasaakalla axsanta ilaahay qabriga u qaboojiye qaatamadan allah u soo bisa mar io iimaan allah sii kalaan koon tawxiidka allah ku qatamo naftamgiisoo qabata tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa abwaan cismaan cabdulaahi guure waxa uu kaalin wanaagsan ka qaatay caawinta dadka danta yar isagoona ah ka mid ah shakhsiyaadka ay ku hartay u damqashada iyo u kaalmaynta dhibanayaasha cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic knn kismaayo u mahadsan yahay wariyeen cabdimajid cabaas aadan ayuu ahaa oo kismaayo nooga soo diray warbixintan ku aadan in warbaahinta kulmiye ay kafaalo qaaday nolosha hooyo soomaaliyeed oo markaa shaqo adag ka shaqaynaysay taasoo aysan awoodin markaa ayna ku qasabtay danta nololeed si ay markaa biilka ugu raadiso caruur ee dhashay oo agoon ay haysato waxaana markaa warbaahinta kulmiye ay kafaalo qaaday in markaa bishii loo qondeeyey in la siiyo wax markaa nolosheeda wax un uga tari karaa marka la eego xaaladaha ay haatan ku jirto abwaan asmaan cabdilaahi guure oo ah maariyaha tiyaatarka qaranka ayaana arinta markaa isagu kaga duceystay maamada soomaaliyeed ee dhibaatooneysay dhinaca kalena gabar soomaaliyeed ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ee madow ah ee loo doorto inay noqoto eh, duqa magaalada st louis bark ee eh, gobolka minnesora ee dalka mareykanka doorasho ka dhacday ee markaa gobolka ayay ugu soo baxday heshayna kursiga duqa magaalada st louis park iyadoo markaa gabadhan ay noqotay gabadhii ugu horeysay ee midoowa muslin ah sidaasoo kalena soomaali ah ee markaa ku guuleysta xilka inay noqoto duqa magaalada st louis louisburg warbaahinta ay la hadashay waxaan wax laga weydiiyay dareenkeeda ku aadan guusha ay gaartay waxay kaga dhigan tahay dadka soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed inay tiigsan karaan hankooduna gaari karo meel sare maadaama ay markaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalalka caalamka ay ka dhex muuqdaan marka la eego hanaanka siyaasadda iyo maamulkaba waatan naadiye maxamed oo ka hadlaysa dareenkeeda ku aadan guusha ay gaartay waxaa laga filan karo iyo waxay kaga dhigan tahay dadka soomaaliyeed no eh, runtii eh, hadda magaalada anaa mas-uul ka ah eh, maxaa rabaa inaa si fican mas-uulkaas ah, ugu fikiro ah, si fican ah, xooga saaro siriga especially housingka maxaa rabaa qof walba oo sirigan usoo guurto inay guri ka gada karto oo wealthkeeda dhisa karto oo si safe ah oo jidadka in loo mari karo wallaahi hadda maxaa rabaa le sinuspark inaan ku focus gareeyo sinuspark kolkooliyo maxaa rabaa Ah, eh, waxay iga baahantahay dadka waxay iga baahan yihiin maanta inaa ah, abaalkooda usoo gudo um, I would like to think inay ku faraxsan yihiin eh, ayka horta runtii gabdho soomaaliyeed weligeed garab istaagi jireen eh, maanta aad ugu faraxsanahay inaa meel ugu gaaray ah, representative u ahay um, maxaa rabaa gabar alle oo muslim oo soomaali ah meeshay community ka caawin karto ka istaagi karto isku sharxi karto xataa inay samayso codkaasaad maqlayseen waxay ahayd naadiya maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo markaa soomaali mareykan ah kuna guuleysatay inay noqoto e, duqa magaalo kamid a ah, gobolka minnesora ah ee dalka mareykanka iyadoo taarikh sameysay noqotayna haweeneydii ugu horeysay ee afrikaan ah madow soomaali ah muslin ah sidaasoo kalena markii ugu horeysay xilka ku guuleysatay kadib lowlan adag oo doorasho oo ay markaa xubno badan ku tartameen oo ay kaga guuleysatay iyadoo markaa siyaabo kala duwan looga falceliyey marka markale baraha bulshada iyo si gudba ee guusha ay gaadhay gabadhan soomaaliyeed ee naadiye maxamed loogu magacaabo dhinaca kalena maxkamadda racfaanka ayaa furtay dhageysiga markaa racfaan laga qaatay xubno horey loogu riday xubno masuq maasuq lagu eedeeyey oo ka tirsanaa dowladda iyadoo markaa la dhageystay marka la eego bandhiga ku aadan kiisdacwadeedkan oo ay racfaan kasoo qaateen gudoomiyaha maxkamadda racfaanka saciid cali maxamed ayaa warbaahinta uga warbixiyey marka la eego qaabka uu soconaya dhageysiga kiiskan iyo sidoo kale sababaha keenay in la furo iyo xubnaha eedeysan ee iyagu raacfahanka qaatay uu ka kooban garsoorayaasha kale ah burhaan maxamed cali cabdiwahaab axmed cali iyo anigoo ah siciid cali maxamed isla markaana guddoominaya maxkamaddan kaaliyana uu ka yahay cabdalla muumin cali halka gaarsiiye uu ka yahay cabdisalaan xasan maxamuud maanta maxkamaddu waxa ay dhegaysanaysaa fadhiga koowaad dacwadda lambarkeedu yahay boqol iyo toban labaatan saddex iyo labaatan waxaa goobjooga dacwadda xeraalyaha ku matalaya dacwaddan xafiiska xeraalyaha guud iyo eedaysanayaasha kale ah abuukar maxamed cali maxamed aadan cabdulaahi cabdulqaadir cabdi socdaal eedaysana abuukar waxaa qareeno u ah eedaysane maxamed aadan cabdulaahi waxaa qareen u ah halka eedaysane cabdulqaadir cabdi socdaal ay qareeno u yihiin haddaba inta aanan gudogelin dhegaysiga dacwadda waxaan baraarujinaynaa arrimaha soo socda kow maadaama maxkamaddu tahay mid u furan dhegaysiga dadweynaha si waafaqsan qodobka sagaashan iyo lixaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed inta lagu guda jiro dhegaysiga dacwadda maxkamaddu waxay baraarujinaysaa cid kasta oo rabta in ay hoolka ka baxdo inay qasab tahay inay ogolaashiyo ka hesho maxkamadda si waafaqsan qodobka sagaashan sagaalaad ee xeelka habka ciqaabta soomaaliyeed hoolka dacwada ay ka socoto waxaa reeban inay ku sugnaadaan caruur da-doodu ay ka yar tahay afar iyo toban sano haddaba waxay maxkamaddu faraysaa qof kasta oo da-diisu ka yar tahay afar iyo toban jir ee ku sugan hoolka dacwada inuu bannaanka uga baxo si waafaqsan qodobka sagaashan iyo toddobaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed inta lagu guda jiro dhegaysiga dacwadda si loo dhowro habsamuu socodka dhegaysiga dacwadda islamarkaana looga fogaado wax kasta oo carqaladayn ku keeni kara habsamuu socodka dhegaysiga waxa reeban adeegsiga teleefonka wada sheekaysiga la falgalka dacwadda cid kasta oo wadata taleefon kuna sugan howlka dacwadda maxkamaddu waxay faraysaa inuu codka ka xiro ama uu damiyo si waafaqsan qodobka sagaashan sideedaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed dhinacyada iyo gobjoogayaasha waxaa lala socodsiinayaa inay khasab tahay inay u hoggaansamaan awaamiirta maxkamadda si waafaqsan qodobka sagaashan sagaalaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed fadhigan maanta maxkamaddu ay u fadhiso waxa uu ku saabsan yahay rafcaan ay dhinacyadu ka soo qaateen xukun ay maxkamadda gobolka banaadir soo saartay labaatan iyo sideedii bishii sagaalaad labada kun saddex iyo labaatanka xukunka rafcaanka laga soo qaatay waxaa eedaysanay abuukar maxamed cali maxkamadda gobolka banaadir ku heshay dembiyada ku xusan qodobada kale ah laba boqol afartan iyo kow saddex boqol iyo lixdan saddex boqol lixdan iyo lix ee xeerka ciqaabta waxaana lagu xukumay siddeed sano oo xarig ah halkaa eedaysanay maxamed aadan cabdilaahi maxkamaddu wax kabedel ku samaysay eedii loo haystay kuna xukuntay kuna heshay baldambiyeedka ku xusan qodobka laba boqol konton iyo shan kuna xukuntay siddeed bilood oo xarig ah iyadoo eedeysanay cabdulqaadir cabdi socdaal lagu waayey dembiyadii xafiiska xeraalyaha guud kusoo eedeeyey loona celiyey xorriyaddiisa laakiin xafiiska xeraalyaha guud ayaa rafcaan ka soo qaatay qaybta xukunka ee ku saabsan eedaysanayaasha kale ah maxamed aadan cabdulaahi iyo cabdulqaadir cabdi socdaal halka eedaysana abuukar maxamed cali iyo eedaysanaya maxamed aadan cabdulaahi iyagoo ay rafcaan ka soo qaateen xukunka maxkamadda gobolka banaadir ay soo saartay bishii sagaalaad gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ayuu ahaa saciid cali maxamed oo ka hadlayay marka la eego in markaa la furay dhageysiga kiis dacwadeed ay horey xukuno loogu riday xubno kala duwan oo ka tirsanaa mas-uuliyiin ahaa dowladdan ku jiray kuwaasi oo markaa racfaan qaatay maxkamadda racfaankan ay dib u furtay dhageysiga markaa kiiskooda weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal bangiga dahabshiildahabshiil bank bank caawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraho sharafay heedahoyaga weligai barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu egnana xaaladda falastiin ayaa weli kasii daraysa iyadoo markaa ay weli socdaan duqeymaha maamulka yahuuddu ay ka wadaan qeybo badan oo kamid ah qeybaha koonfureed iyo waqooyi ee marinka khaza afarlabaatankii saaca ee lasoo dhaafay maamulka yuhuuddu waxay duqeyn ku dileen laba ruux sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin sidaas oo kale waxaa sii kordhaya saacad weliba marka la eego khasaaraha ka dhalanaya duqeymaha ay wado iyadoo dadka ugu badan ay dhimanayaan yihiin dadka rayidka ee falastiiniyiinta toban kun shan boqol sagaal iyo lixdan ruux oo falastiiniyiina ayaa ku dhintay khaza iyo daanta galbeed tan iyo markii toddobadii bishii oktoobar ay dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ay weerar ku qaadeen maamulka yuhuudda iyadoo ay sii kordhayso marka la eego tirada dhimanaya ee dadka rayidka ah kun iyo afar boqol ayay sheegteen yuhuuddu in laga dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday waxaana weli socda dagaalka u dhexeeya xamaas iyo sidoo kale yuhuudda walow maamulka yuhuuddu iyagu tirada laga dilay ay dileen shanjibaarkeeda marka la eega khasaaraha gaaray dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta sidaasoo kale waxaa khaza laga laayahay marka la eego biyo dadku ay ku noolaadaan oo iyo nadiifa ah korontadii adeegyadii kale ee nolosha asaasiga u ahaa ama muhiimka u ahaa waxaa maamulka yuhuud sidoo kale ay markaa bartilmaameysadeen amaba duqeeyeen goobaha laga soo saaro marka la eego rootiga dadku ay isticmaalaan ee cunto ahaanta loo cuno sidaasoo kalena waxaa markaa goobihii iyo foornooyinkii rootiga duqeeyey maamulka yuhuudda qaarkood intii ka badbaaday duqeymahana waa ay joojiyeen shaqooyinka maadaama aan lagu noolaan karin khaza ayna kusoo saari karin eh, marka la eego rootin aan lagu sameyn karin meel ay ku hoobanayaan bambaanooyinka waxgumaada ee diyaaradaha dagaalka maamulka yuhuuddu ay ku garaacayaan marka la eego khaza eh, dhinaca kalena ra wasaaraha dalka maleesiya ayaa diiday eh, markaa gabi ahaanba inuu aqbalo in cunaqabateyn la saaro dagaalyahanada ururka xamaas iyo dadka taageera iyo saraakiishooda iyo xubnaha dibadda ku sugan ee iyaga taageera ra wadanka maleysiya anwar ibrahim ayaa shaaca ka qaaday in malaysia aysan marnamo aqbali doonin eh, markaa qaraar ay soo jeediyeen eh, mareykanka xubnahooda golaha wakiilada ee eh, ku aadan in la bartilmaameedsado xubnaha ururka xamaas iyo falastiin marka la eego dibadda ku sugan iyo taageerayaashooda kaliya annagu waxaynu aqoonsan doonaa una tixgelin doonaa go-aanada la gaarayo inuu noqdaan kuwo danta guud laga fiirinayo ma aha wax u adeegaya israel inaynu ka shaqeyno waxaynu keliya aqoonsannahay go-aanadu inay noqdaan kuwa ay soo saaraan golaha ammaanka ee qaramada midoobay taa ayaynu aqbali doonaa ayuu u sheegay canwar ibraahim ra-iisul wasaaraha wadanka maleesiya baarlamaanka uu la hadlayay aan warayaashaaca ka qaaday in maleesiya ay aada ula socoto xaaladda taagan ee sidoo kalena ay ka shaqeyn doonaan iyagu inay sii wadaan taageerada ay siinayaan marka la eego dagaalyahanada ururka xamaas iyo sidoo kale filistiin dhinacyada kale garabyada kale ee markaa ka dagaalama ra-iisul wasaaraha wadanka maleesiya anwar ibrahim ayaa dhowr jeer isku dayay in lagu cadaadiyo barashana lagu saaray marka inuu aqbalo inuu xamaas u aqoonsado urur argagixiso sidaasoo kalena ay cunaqabateyn saaraan xubnaha dagaalyahanada ururka xamaas ee markaa iyo dadka taageerada ee ku sugan marka la eego ee dalka dibaddiisa waxaana dhowr jeer uu diiday qaraar ay soo saareen mareykanka iyo xubnaha reer galbeedka oo markaasi doonayay laftirkoodu marka la eego in ay saameyn ku yeelato oo ay go-aanada ay gaarayaan ay noqdaan kuwa lagu baartilmaameysanayo dagaalyahanada ururka xamaas Eh, sidaasoo kale waxaa laleeyahay khasaaraha gaaray dadka rayidka ah waxaa ugu daran caruurta ayaa laleeyahay falastiin eh, duqeymaha maamulka yuhuuddu ay sameynayaan kumanaan kun oo caruura tiro afar kun ka badan ayaa ku geeriyootay ayaa laleeyahay oo caruura oo ay dileen eh, maamulka yuhuudda waxaana laga digayaa in khasaaruhu intaanuu ka badan karo marka la eego dhibaatada haatan socota hay qaramada midoobay ayaa dhowr jeer ku celceliyey in markaa la sameeyo xabajoojin deg dega si ugu yaraan ay dadku markaa rayidka ah kaga badbaadaan dhibaatada socota dhinacyadanna wadahadal lagu dayo in wax lagu xaliyo marka la eego dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay waxaa kamid ah saacadihii ugu dambeeyey ciidamada maamulka yuhuudda ayaa waxa ay weerareen xaafadaha khan yunis loo yaqaano ee dhaca koonfurta khaza afar ruux ayay ku dileen ayaa laleeyahay sidaas oo kale qeybaha loo yaqaano shajaaciya kooxa gurmud oo ka shaqeynayay oo arrimaha gurmadka ayaa waxay soo saareen meydadka shan iyo ruux oo falastiiniyiina kuwaasi oo ay maamulka yuhuuddu dileen sidaasi lamid ah maamulka yuhuuddu waxay bartilmaameedsadeen xerada qaxootiga ee dadka falastiiniinta ku noolaayeen ee lagu magacaabo jabalia taa oo lagu dilay shan toban ruux mm, diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaan duqeeyey qaramada midoobey sidae sheegtay hal dhibi afar milyan oo ruuxa falastiiniyiina ah ayaa ku barakacay colaada socota iyadoo qaarkood ay gudaha khaza qeybo kamida ah tageen halka qaarna isaga hayaameen maadaama ay duqeymuhu yihiin kuwo markaas sii xoogeysanaya mar welibana khasaaruhu uu yahay mid sii badanaya marka la eego duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda dunidu idil weli waa ay fiirsanayaan wax ka socda khaza mana jiro ilaa haatan tallaabo la qaaday oo u muuqata mid lagu joojinayo dhibaatada jirta maamulka yuhuuddu waxa ay duqeymo ku burburiyeen boqolaal masaajid kumanaan kun oo markaa dhismayaal ay deganayn dad rayida hantida ku burburtay khazana waaba mid ka badan eh, ama ku dhow trilyan marka la eego burburka ay gaarsiiyeen dhismayaashii ganacsiga daarihii ay dadka rayadka deganaayeen iyo sidoo kale xarumihii waaweynaa ee caafimaadka ee ku yaalay marinka ghaza weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan knn waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network xadiisu nugula hadduu waayo ku rabay rogal noqosho badanaha reer magale caashaqay rubadiisu nugulaha hadduu waayo ku rabay rogal noqosho badanaha مقا raggunaaga jecela dumarkuuna uroona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana raggunaaga jecela dumarkuuna uroona raggunaaga haddana riiq dagaaliyo sida roon rabba oge wale aniga lay raraye kolaways maysu raaxaan caashaqa runtaa riday ku wareeyo caashaqaa runtaa riddaygu wareeheyo sida roon roonrabbaa oge wale aniga layde thank you cirkushubiyoga roob dhulku rays qabooba ramasto gudgoona kasiraacda dheeraha fuleeb maalin reeya fanragragaysha badanaha ramasto gudgoona kasiraacda dheeraha fule maalin reeya fanragragasha badanaha rategaanhayilahayn darashada kulite haddii uu ribada oo rategaana hayilahayn darashada kulite haddii uu ribada oo dabeerka weheshado raxanreebka caashaaqu dabeerka weheshado raxanreebka caashaaqu ruux waynu daranaa raxmadii nafta maqan beerka weheshado raxan reebka caashaaqu ruux waynu daranaa raxmadii lafta maqan ay jaban irushee kalgacalkuye caashaqa runta ridaygu wareeheyo caashaqa runta ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay raraye qalbiga maray ruugiyo naftay jaban rushee kalka caashaqa runtaa ridaygu wareeheyo caashaqa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay raraye Thank you. la ka reebiyo ramadkiyo raba qaade yololkee qofna uma riyaaqeen manay raalli geliseen ragado ha bixinine saba qaatee yololkee qofna uma riyaaqeen manay raadhi geliseen ragadoo ha dhankabaanu riixna rakab suulikal weeye rasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa riday rasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa riday ee ka dhigay riqiiska waxaa loogu raadgaday rasamaalkii caashaqa qiimigiisi waxaa riday rasamaalkii caashaqa qiimigiisi waxaa riday ee ka dhigay dabayac mantareher beerina raray iyo iyo ismoodsihiis cashaqa runtaa ridaygu roon rabba oge walaaniga lay rarayee rooriyo aisdabaya mantareer beerina raray iyo iyo ismoodsiis cashaqa runtaa ridaygu wareeheyo heestii naftur raxa jaceer ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaysa allah raxmadi fanaanida saada cali warsame waxay dhaxtaalka barnaamijka kulanka ka yeelan heese kale iyo warbixino kale ayaa socda balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin arbaca taariikhdan waxay ku beegan tahay sideedda bisha nofembar sanadkuna waa laba kun waa maalinta saddex boqol tobaniyo labaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo kontan iyo saddex cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii ciidamo ka tirsan midowgii maxkamadaha islaamka ayaa xoog ku soo furtay markab ay koox burcadbadeed ah afduub ugu haysteen xeebaha degmada xaradheere ee gobolka mudug maanta oo kale sanadkii labadii kun saddex iyo tobankii laba qarax oo midkood uu fashilmay laguna soo xiray kombyutar nooca labtoobka ah ayaa ka dhacay hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii labadii kun sideed iyo tobankii waxaa qarax gaarigiisii loogu xiray ku geeriyooday allaha u naxariistee cabdiweli maxamed ibraahin oo ka tirsanaa xildhibaanadii xilligaasi ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo shantii saynisyahankii u dhashay dalka jarmalka oo lagu magacaabay welham ayaa soo saaray raajada bukaanada la saaro maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii waxaa fashilmo iskuday la doonayay in lagu dilo hogaamiyihii jarmalka adlof hitler isaga oo booqanaya magaalada muunikh ee dalka jarmalka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol labayo afartankii ciidamo ka socday dalka mareykanka iyo ingiriiska ayaa ku duulay dalal ku yaala waqooyiga afrika oo jarmalku haystay maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo shantii alan serleef ayaa loo doortay madaxweynaha dalka liberia waxa ayna noqotay haweeneedii ugu horreysay ee madax ka noqota dal afrikaan ah guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dibida kuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa imaadsan tahay ifraax oo nala socodsiinaysay xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhaca warbixinada kale barnamijka adduun eegnana yukrain ayaa shaaca ka qaaday inay howlgal gaaro ay fuliyeen ay ku dileen mas-uul iyo siyaasi ka tirsanaa ruushka oo iyagu markaa ay taageeraan kuna abuureen markaa deegaana ay hore kaga qabsadeen ukrein ee dhaca bariga dalka qorshahan shirqoolka ayaa waxaa markaa fuliyey sida la wariyey sirdoonka ukrein oo u suura gashay inay markaa qarax ku dilaan mid ka mid a ah xubnaha siyaasiyiinta kuna jiray eh, marka la eego golayaasha sharci dejinta ee ruushka ay ka sameeyeen bariga wadankaasi ukrain mikhail folobenenko oo isagu ah ku-xigeenka ee eh, maamulka dhanka baarlamaanka ee eh, gobolka ay qabsadeen ruushku ee luhaniski ayaa la sheegay inuu ku dhintay qarax lala beegsaday gaari uu saarnaa iyadoo sidoo kale uu qarax ku dhintay isaga iyadoo uu sheegay arinta warbaahinta wiilkiisa oo la hadlay xarunta xog aruurinta ee loo yaqaano lohanska information center news agency oo iyana isla lohanska ka dhisan falbeneco ninka lagu magacaabo waxa uu markaa kamid ahaa xubnaha ay taageeraan ruushka una dhaqdhaqaaqa arrimaha ruushka tan iyo laba kun iyo afar iyo tobankii waxa uu kamid ahaa xubnaha saraakiisha ugu sarsareeya ee lagu magacaabo ciidamada dadka ee jamhuuriyadda ruushka ee ka dhisnaa markaa lohaneski oo markii ay qabsadeen ruushku durbaba laga dhisay ciidamo loona diyaariyey markaa maamul loo dhisay sida ruushka uu sheegay bishii sebtembar ayaa loo codeeyay in isagu uu noqdo ku-xigeenka ee markaa xubnaha u qaabilsan ruushka baarlamaanka lohaneski bariga wadanka ukreina markaa u qaabilsanaa maamulkeeda arintaa waxaa diiday cambaarin caalamina kala horyimid dalalka reer galbeedka iyo beesha caalamka militariga ukrein sirdoonkooda waxay sheegeen in iyagu ay fuliyeen howlgalkan gaarka ah ee ka dhacay luhaniski laguna dilay marka la eego mid ka mid a ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa qadiyadda ruushka kana mid ahaa xubnihii lagu beeray marka magaalada maamulka laga dhisay ee gacankurimiska ah sida ay aaminsan yihiin ukrein kani waxa uu ahaa howlgal gaar ah oo aynu ku bartilmaameedsanay kuna khaarijinay folobomenenko waxaa fuliyey howlgalkan xubno ka mid ah sirdoonka iyaga oo kaashanaya dhinacyada iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee ka dhisan luhanski sidaa ayuuna qarax ugu dhintay folobomenenko ayaa lagu yiri barta telegaraamka qoraal ay soo dhigeen xubnaha milatariga yukrain oo ka hadlay dhacdadan luhanski waxa uu ka mid yahay waa mid ka mid ah afar gobol oo ay ruushku ka jareen yukrain sida ay sheegeen tan iyo markii ay la wareegeen iyadoo tan iyo xilligaana ay ka shaqaynayeen markaa kana talinayeen maamul ay iyagu dhiseen ruushka markana dhegeystayaal waxaad ku xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayada konfi baydi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshaddaisbuunyada dubay kaalayuu u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaane waxaa la yidhi eh. qiyaamaha hortiis dunida waa laysqaxinayaae eh. israa'iil dadkay qalatay waa looga qaandhebi war qiyaamaha hortiis adduun waa laysqaxinayaae eh. khawaariij dadkay qalatay waa looga qaandhebi qiyaamaha hortii adduun waa laysqaxinayaae dad qabyaaladu waa shan qabiil looga taag heline qudhahay jireen hadhow waa loo qabsanaya war waxaa la yidhi qiyaamaha hortiis adduun waa laysqaxinayaa qabqabdhaafabay laba qabiil qaran ku weydaa qalbiyeesha soomaaliyay waa qaribanteen war walikaalerey nin qabweyniyo nimanu kuba qabin haisqandoofe haisqaderiyaane war kalamaanay waxaa la yidhi adduunyadan quruumaha jirtoo weliba qaan gaadhay qisa durugsan bay leedihi iyo qodobo waaweyne sooyaalka qoranaya intaan qalinku soo koobin waa quruurux ciidiyo ka badan qaasha geedahae qarbudkii fircown iyo nafruud qaladyadu geystay iyo qoomka reer cad intuu qolo ka yoolyoolshay khatar iyo habhab iyo intuu qoon halligay eebbe qarjajabada raadkeeda iyo qulubka shiidaadda ilaaqooda haabiilgalay qabaxdu sii taale haddayse qiimo leedahay ibliis iskama quraacdeene qasri kuma dhex yeesheen ninkii ee baqaad dhacay baabuur qafilan kuma socdeen gaal qadiin luhuye maraakiibta quustiyo warshada qalab ma haysteene diyaarada qumaati ukacaa qori ma saarteene xoogna kuma qafaasheen islaam qiray ilaaheeye halka qalad ku yaaloo fitnadu weli ka qiiqayso qalbigii fikere iyo ninkii dhab u qulaaseeya in qiyaas ku filan buu indhaha qalax ku siiya waar walla weynay haddaan qono qiyaamaha waa laydin qabsanaya warwaaqda waxaa kaloo la yidhi looxshaay qarankiiyo siyaasada labadaba qalooxshaay ruuxii ku dhawhra qur'aan ma fideeyaay qolqolo ninkii doonay kuma qadaynaysa weli kale leeray qalbi guran miyaa miyaa qos lagu warmadeeyo been lagu quraacdana wallow lagu qadaynay waa la yidhi war waxaa kaloo la yidhi adduunyada wax qaaliya naftaa qiimo ugu weyne qof qofkii dilaa lala masliyey qoom inuu rogaye idinkuna islaam qaalisaad qalad u laysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wadayaalleh marka qaadiroob hooriyay kibir ka qaadaane markuu qayoodaba horaa dhiigku ka qubtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhex dhan markuu qaboobaba dhan baa qax ka baxayaaye meeshii qallalan uumiyuhu waa ka qaxayaaye wax magaala qabataa halkii ciidda u qaboowe waa dhulaan qodmayn oo haddana qarafya buuraaye khayraad badan ma laha meeshan aad ku qablamaysaane qodax iyo xajiin baa dad dadyow quraca hoos yaalle cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa waa wax qaab darane dhulku waydin qaadaa haddaad igu qanxaysaane haddaad qooriyo xele leedihiin qayrku wada daaqa gorgorow ma waxaad leedahay eh. haddaad qoor iyo xela leedihiin qayrkuwada daaqe war war ma haysiine qabyaaladda eh. iyo qaladkeeda iyo waxaan iskula meeraysanayn adduunyadu nooma taqaane eh. soomaaliyi soomaaliyay u tahay haddana waa ka gudbeen oo adduunkay wax la qaybsatay soomaalidu inaga umbaa iskala qolayna hadda taasi waa tafaacil naga reebtay warka iga dhex gelini maraykanka barasaab loo doortay gabar soomaaliyeed oo naadiye maxamed la yidhaahdo war ma maraykankii dhammaa war ayagaa doortay waana xukumaysaa ina dhegaysa adiga mid kalena waa ka horrayso oo la yidhaahdo deeqa dhalac koongarayskana hadda waa ogtihiin siddeed sana inay hogaaminaysa ilxaan cumar taraamna siday xilka uga tuurtay waad ogeydeen oo hadda waxaa la maxkamadeeyey irmaylihaana war way xiraysaa hadday rabtay warka naga suge marka dadkiinaan quraca hoostiisa isku dilaya ordoo isdaayo adduunka wax la qaybsada waar intaanu hawdgeel ku raacinaa dadkii tegay oo tallaabsaday oo hadda waaqlow matahriibi rabtaan aryaadhaha soomaalida qurbajoogta kuwii wax bartay dad fiicanoo adduunyada wax la qabsaday naqdeen qaarnahe noloshiyayba ka dhaceen maa la yidhi mugaase iyo koox xiirxiiran oo laabtoobyo watawqa biya ku sitay soomaaliya madax ka naqahayaan hadde qurbajoogtu kuwa xunxay noogu soo diraan walba kuwa xoogay ee cayntamay noo soo diraan war waxay ogyihiin soomaaliya dadka jooga dad nolosha ka dhacay oo waxba garan oo dantooda fahmayn inay yihiin marka dadka ambilaashka isku dilaya mid nolosha ka dhaca inuu xukumo maxaad ku diideen war kurburo kurburoodinka marsuulan weliba siingarafadey dhulka qoda hoos u dhaadha aynu dhereegnearmadeyow er, adigana kurbadaanaan kugu na'ay war cabdulow maday waa warmooge dhulka qodow ku hayaahe deegaanka milxadad dhulka qodanayey oo dahab iyo macdan ka baarayey ayaa isku dilayaa la yidhi laakiin waxaan la yaabanahay labada dhinacoo isdishay dhinac ka miduhu waa oromo marka dad dhulkoodii oromo qodanayso dahabkoodii la baxayso oo iyagu isku mashquulsan balka ka warrama aryaa bislow adiga naftirkaagaa warmooge oromo dahab qodasha ku ekaa badiyay u soo socotaa oo haddaanayba kiib soo wadataa war namiyow lanko boqor aho jaa'ir aho dadka hanuun dhiba jari eh. ya dadka dhibaay walaalisinka dacwoodeen eh. ma ereen walaalay walaalka eedaninka ta'diyohay ee eh. noola hadal markaasaa walaalya an weerdi oo boqorka haay usuwa ka dareero kooy markaasa mayba ertay kama ya erti usiina maynka jibaabay lima usina socdi iyaana socti dadki ha da'woodi markii yaabeen ma ereen haddalankion hakiinka da'wooni ma lahadalnaba seewalan wad walaalay markaasa ma ertay an kulna su'aalidusulayiin jawaabi maynaka su'aaladey dadkuumay sidan waali walaagiyo suubiyan aninka suubiyay ari waana dhamaatiyarti warmadayow dadku madhaakumay fahmine madaxweynaha kuuriyada waqooyi kum jom uni walaashii qof ku dacwayn karaa ma jiro urbow madaxweynaha kuuriya walaashii xataa cidlahaasaa ka dhaa ma jirdho warkalamaanay war ma haysiine maanta maxkamadda raxfaanka waxaa la hor keenay qaar ka mida raggii musuqa lagu eedeeyo xukunkii hore raxfaanka ka qaatay iyo qaar xeelayidhaadintu wixii lagu xukumay raxfaan ka qaadatay ka soo baxay waa la ogaa doonaa war korneel koofiyo dadka maxkamada laga wacay ka mid ahaa oo nairobi ka hadlay wuxuu yidhi dembiyada yaryar ee dhacaya haddii laga hadli waayo kabaa'iraa dhacaysa war kalmaanay war ma haysaaniine laba maleeshiyo ka soo kala jeeda s iyo s ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka burdharkayn oo ka tirsan gobolka sool naw war bashiiro maxaa kaa galama barxaddii garowaad moodi war barxadda garowe shalatii ka dhacday waa la yaabay barxadda anigaa jiifay dhabarkayga fiirsha ayaa ka dhacday suldaan wixii dhacay ka hadlana wuxuu yidhi gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sacdiyo in la yidhahda garowa ma imaan karto wiil yar oo xabagta cabana ciidankii puntland iyo buruufyadii madaxtooyadu ay soo dhoweeyaan wax la aqbali karo ma ahan waana nasiib darro ku dhacday puntland madaxweyne duniyaana ka dembeeyey war dad badan oo arrinkii dhacay ka hadlay waxay dhaheen wiil ummadda dhan ka aflagaadeeyey youtub oo aan dad dhaafin oo aan madax dhaafin oo aan qabiil dhaafin nin xil raadinayahay inuu qarash iyo ciidan iyo wax walba iskugu daro si dadka ka soo horjeeda uu u caayo wax la aqbali karo karo maahan dhaqankaas madaxdii ku sifowdana in layska qabtay mudan tahay aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how haddaa taalaadii toosiise tawfiiq laa waayo xayteere haddaa taalaadii toosiise tawfiiq laa waayo xayteere ti kalmaan ad maqlayseen gudahaan anigta dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen ka yaran gabagabay barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesta jamasho oo ay ku luqeeyeen fanaaniinta saar axmed jaamac iyo axmed mooge liibaan inta barnaamijkan laga xukumi doono nabadgelyo adduunyada hadduu jiro u dhex jooga laba ruux jirsiday wadaaga ama ama uu rijito anaajamashadha qaba wixeesa u jaaleecada jeeda hariska indhaha kama gara atig jirnaba adduukiilamujeel qabo jogoo hirar baarwaqa oduqaanu jawana jibcara u kaacisaha helqabo jogoo سبيل يوم وحياتي كويدي مداري جري أنا جمع شدقة أنا جمع شدقة